alxamdu lilaahi rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamadi wacala aali muxamed wasalama tasliima kasiira kitaabu salaa waxaynu soo marray kitaabu tahaara ayaynu ka soo baxnay waxaynu bilaabaynaa in sha allahu tacaala kitaabka labaad uu ka kooban yahay cumdat alaxkaam kitaabka labaad waxa weeye waa kitaabu salaa waa salaadda kitaabkeedii salaaduna waa rukni arkaanta islaamka ka mid ah oo waxay ka mid tahay min alarkaani alkhamsa arkaanta shanta ah bay ka mid tahay waana tiirka labaad tiirka koowaad waa shahaadataynka tiirka labaadna waa salaada salaadu aad iyo aad bay u weyn tahay shaanigeeduna cadiim u yahay wa awalu maa yuxaasabu calayhi alcabdu yowma alqiyaama wixii xuquuqda ilaahaya wax addoonka laga xisaabo waxaa ugu horreeya salaada ayaa ugu horraysa hadday salaaddu hagaagto camalkiisu waa wada hagaagaya hadday salaaddu hagaagi weydana camalkiisu ma hagaagayo waa kharibmaya marka salaaddu aad iyo aad bay muhim u tahay alsalaa fi luga sida jumhuurka culammadu qabaan waa adducaa wasalli calayhim ina salaataka sakanun lahum sidaasaa jumhuur ahli cilmi ay qabaan wasalli calayhim waxaa loo jeedaa ay wadcu lahum ina salaataka sakanun lahum ay ina ducaa'aka sakanun lahum bacdu ahlicilmi waxay yidhahdeen salaa lugada waxaa la yidhaahdaa oo laga soo qaatay khayru alxalaba fardaha marka la baratansiinayo faraska labaad baa waxaa la yidhahdaa almusalli ka koowaad waxaa la yidhaha almujalli ka labaadna waxaa la yidhaha almusalli bisaad toban baa magacyo leh ilaa sukayd laga gaadhaayo toban isim bay kala leeyihiin tobanka fardood ee ugu dheereeya faraska nambarka labaad qaata ayaa waxaa la yidhaha musalli maxaa musalli loo yidhi salawaankaa laga keeno salawaanku waa halkaa miskaha faraska hore markuu dheereeyo ka labaad waxaa laga yaabaa inuu madaxiisu la siman yahay halkaa miskaha la siman yahay cala kulli xaal bacdi baa sidaa yidhi laakiin sidaa saxiixa ah jumhuurka culammaduna ku tageen waa assalaa inay tahay fi lugati adducaa sharcan salaadda waxaa la yidhaahdaa cibaadatu daatu aqwaalin wa afcaalin makhsuusatin muftataxatin bitakbiir mukhtatamatin bitasliim wa cibaado u saaxiiba odhaahiyo iyo ficillo oo lagu bilowdo allaahu akbar oo lagu khatimo salaamat naqsi lagu khatimo taasaa waxaa la yidhaahdaa yacni salaa baa la yidhahdaa muftataxatin bitakbiir mukhtatamatin bitasliimi maca aniya niyana ay weheliso salaaddu waa waajib waana rukniga labaadee arkaanta islaamka ka mida sidaynu hore u sheegnay wujuubkeeduna wuxuu ku sugnaaday bilkitaabi waasunnati waalijmaac kitaabka qur'aanku waa waajibiyey salaada aqiimu asalaa sunnada nebigu sala allahu alayh wasalam waa waajibis khamsu salawaatin katabahunna allahu cala alcibaad fi alyowmi walleyla waxaa kaloo nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam buniya alislaamu cala khamsin shahaadati an laa ilaaha ila allah wa ana muxammadan rasuulu allah wa iqaami asalaa ijmaac qaciya oo muslimiintoo dhamme ku ijmaacsan tahay oo yaqiini ahina waa ku sugan yihi baab lmawaaqiit can abi camrin ashaybaaniyi wasmuhu sacd bnu iyaas qaala xaddasanii saaxibu haadihi addaar bukhaariyo muslim waxay ka soo wariyeen abi camrin ashaybaani oo magiciisa la odhan jiray sacd bnu iyaas la odhan jiray qaala inuu yidhi xaddasanii saaxibu haadihi addaar waxaa ii warramay gurigan kii u saaxiibka ahaa ayaa ii warramay wa ashaara biyadihi ilaa daari cabdillaahi bni mascuud wuxuuna gacantiisa ku tilmaamay daartii cabdullaahi bnu mascuud waa cabdullaahi bnu mascuud ibnu ghaafil alhudali waa min asaabiqiin waana min culamaa'i asaxaaba culammadii saxaabada ayuu ka mid ahaa nebiguna sala allahu aleyh wasalam qiraa'adiisa qur'aanka uu akhriyo iyo aqoonta qur'aanka uu yaqaano aad buu u ammaanay man araada an yaqra'a alqur'aana haddan biqira'ati bni ummi cabdin ama facalayhi qira'atu bni ummi cabdin yacnii qiraa'ada ibni ummi cabdin yacni cabdullahi bn mascuud ha akhriyo cabdullahi bn mascuud soo kama mid aha min alcabaadila saxaabada waxaa ka mida saxaaba la yidhaha cabaadila la yidhaahdo cabdillaahiyo alaysa min alcabaadila ha haa kama mid ah soo ka magaciisa cabdullaahi la yidhahdo saan uga mid ahayn waa garta waa saa loo sheegay weeye alcabaadila looma jeedo cid kastaoo saxaabada ka midoo magiciisa cabdullaahi la yidhaahdo cabaadila loogama jeedo waayo saxaabada cadad fara badan baa magacooda la odhan jiray cabdullaahi culammada qaarkood waxay yidhahaan laba boqol oo saxaabi in ka badan baa magacooda la odhan jiray cabdullaahi laakiin cid khaasaa istilaax ahaan loo isticmaalay ciddaasina waa afar saxaabi oo magacooda wada cabdullaahi la odhan jiray afartaasi waxay ahaayeen cabdullaahi bnu cumar iyo cabdullaahi bnu cabbaas iyo cabdullaahi bnu zubayr iyo cabdullaahi bnu camr bn alcaas afartaas saxaabi weeye cabdullaahi bnu mascuud horuu isagu u dhintay oo sannaddii labiyo soddonka hijirigu markuu ahaa ama saddex iyo soddonkii ama laba iyo soddonkii ayuu dhintay qoladan kale waa ka da'yarayd dadkii baa dabeed cilmigoodii u baahday muddo dambay sii noolaayeen sidii markaa loo lahaa cabdulaahi baa sidaa yidhi oo cabdulaahiga kalea sidaa yidhi ayaa markii dambe waxa batay fatwadooda marka la soo naqlinayo in la yidhaahdo cabdilaahiyadii baa sidaa yidhi waxaana loo jeedaa afartaa cabdullaahi baa loo jeedaa can abi camrin ashaybaaniyi wasmuhu sacd bnu iyaasin muxuu u yidhi oo u odhan waayey can abi camrin sacd bni iyaasin ashaybaaniyi muxuu sidaa u odhan waaye ee jumlo muctarida uga dhigayoo uu yidhi wasmuhu sacd bnu iyaas raawigu marka uu shiikhiisa wax ka warinayo qadarka uu sheegay ee raawigaa uga sheegay ka badan inuu sheegaa oo isagii u nisbeeyaa waxay noqonaysaa qalad liannahu yaquulu calayhi maa lam yaqul hadduu sidaas sameeyo wuxuu ka sheegayaa ka odhanayaa waxaanu odhan inuu caddeeyana waa doonayaa haddii laakiin isagoo aan raawigii abicamar ka wariyey aanu odhannin sacd ibni iyaas aanu odhan uu isagu markaa ku daro raawiga ka sii warinayaa dee waxay noqonaysaa arrin qalad ah si aan taasi u dhicin oo waxaanuu shiikhiisu odhan aanu uga sheegin ayaa laga soocayaa hadalkii shiikhiisiiyo kala soocayaa iyo hadalkii uu isagu lahaa litawdiix baanu u keenay marka wasmuhu sacdu bnu iyaas yacnii litawdiix baa loogu daray waa ilaa lafdigu sheikhiisa ka maqlay noqon maayo ama ruwaadda soo warinaysa ha ugu darte ee ka horraysay sheikha ama shiikha laftiisuba ha ugu daree sheikha saaxibuulcumda waxaanay u badan tahay saaxibu cumda inuu ku daraayo isagu tawdiixinaayo wa ashaara biyadihi ilaa daari cabdillaahi bni mascuudin radia allaahu canhu qala sa'altu nabiya sala allahu alayh wasalam wuxuu cabdullaahi bn mascuud yidhi waxaan weydiiyey nebiga sala allahu aleyh wasalam ayu alacmaali axabu ila allahi caza wajal camallada keebaa xagga ilaahay loogu jacayl badan yahay oo ilaahay ugu jecel yahay camalkee ayaa ilaahay ugu jecel yahay caza ilaahay isaga haalib oo gacan sarreeya wajalla isagaa weyn waa madxi aadaabta fiican bay ka mid tahay marka allah la sheego in waxa weeye erayada madxigiiyo ijlaalka sheegaya in la cabbiro ama tacaala ama caza wajalla ama subxaanah iyo erayada la midka qaala alsalaatu calaa waqtiha wuxuu yidhi camallada kuwa xagga ilaahay loogu jecel yahay waxa weeye waa salaad wakhtigeedii la tukado wakhtigeeda ku sugan calaada waxaa laga qaadanaya bay culammada qaarkood yidhaahdeen in wakhtiga ugu horraysa in la tukadaa inay afdal weliba sii tahay oo fiiqa sare ama qaybta kore ee wakhtiga in laga tukadaa inay weliba fiican tahay qultu summa ayun intaa dabeed waxaan idhi maxaa ku sii xiga qaala biru alwaalidayn labada waalid in loo samafalo qultu summa ayun waxaan ku idhi maxaa ku sii xiga qaala aljihaadu fii sabiili illaah jihaadka ilaahay waddadiisa loo jihaado qaala xaddaanii bihinna rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi sidaa waxaa iiga warramay rasuulkii ilaahay sala allahu alayh wasalam walow istazadtuhu la zaadanii haddaan ka ziyaado dalbi lahaa oo odhan lahaa ii sii kordhi la zaadanii waa ii kordhin lahaa xadiidkan waxaa laga qaadanayaa camallada ilaahay ugu jecel yahay waxaa ka mida salaadda wakhtigeeda la tukado camalka uu ilaahay ugu jacaylka badan yahay waa tawxiidka saas aawadee adilada soo aroortay camal keebaa ugu khayr badan iyo camal eh, keebaa ilaahay agtiisa loogu jecel yahay marka iimaanka ama tawxiidka laga yimaado waxay noqonayaan ashyaada kale min khayr alacmaal in laga tilmaamay ama min axabbi alacmaali ila allah wa ilaa salaadda wakhtigeeda la tukado jacaylka ilaahay jecel yahay wuxuu uga sii jacayl badan yahay tawxiidka riwaayo kale waxaa ku soo aroortay alsalaatu fii awali waqtiha laakiin riwaayada waxaa ku sugan saxiixa kuma taallo riwaayadaas nuunnuu baana ku jirta salaaddii waa la hormariyoo samafalkii labada waalid loo samafalayay salaaddaa laga qadimo laga hormariyey waayo salaadu waa xaqullah labada waalid in loo samafalana waa xaqu lwaalidayn wa xaqullaahi muqadamun calaa xaqi alwaalidayn xaqa ilaahayna waa ka horreeyaa oo waa laga hormarinayaa xaqa labada waalid wa qadaa rabbuka anlaa tacbuduu ila iyaah wa bilwaalidayni ixsaana waacbudu allaha walaa tushrikuu bihi shay'an wa bilwaalidayni ixsaana marka xaqa ilaahay la sheego ayaa xaqa labada waalidna la sheegaa an ishkur lii waliwaalidayk samafalka labada waalid loo samafalayo waxaa laga tilmaamayaa in ficil iyo odhaah si walba loogu samafalo ixsaankii waxaa soo gelaya in waxa weeye lagu ateeco wixii aan macsi ahayn oo dembi ahayn in la tabantaabiyo in amarkooda la qaato aan macsida ahayn in waxa weeye ixsaan loo falo hadday tahay xagga odhaahda hadday tahay xagga weji furnaanta hadday tahay xagga markaa adeegista uu adeegaaye uu caawinayo hadday tahay adduunyo inuu u baahan yahu ku dhaamo inuu ku taageero mid walba maxaa ku sii xiga buuhi waxaa ku sii xiga jihaad ilaahay waddadiisa loo jihaado samafalkii labada waalid loo samafalayey baa la hormariyey oo jihaad fii sabiilillah laga hormariyey waayo jihaadku asaalatan waa fardu kifaaya asal ahaan labada waalid in loo samafalaana waa fardu cayn laa fardu kifaaya waalidadu xataa ubad fara badan hadday leeyihiinoo cid kale u samafalaysaa inuu yidhaahdo ruuxu maaha aniga maxaa layga rabaa sawtaa loo adeegayo loo samafalayo dee siduu kuwaa u dhalu adna kuu dhalay siduu xaq ugu leeyahu adna kuugu leeyahay samafalkii adiga ku saarnaa kaamay ridin ee waajibkaagii waa ku saaran yahay ilaa fardu cayn weeyaane fardu kifaaya maaha fardu cayn iyo fardu kifaayana hadday tacaarudaan waxaa la hormariyaa fardu caynkaa la hormariyaa fardu fardulcayni muqadamun calaa fardi alkifaayati cinda tasaaxum sidaas aawadeed baa nebigu sala allahu alayh wasalam markii nin u yimi oo uu ku yidhi waxaan doonayaa jihaadka inaan raaco oo aan jihaado wuxuu nabigu ku yidhi sala allahu alayh wasalam axayun waalidaak qaala nacam qaala fa fiihima fajaahid iyaga ku jihaad baa nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam iyaga ku jihaad waxaa looga jeedaa fadli iyo ajar jihaad iyaga ka raadi ee lagama tilmaamayo iyaga ku bilow ya fadligii iyo ajarkii jihaadka iyaga ka raadi oo samafalka iyo ixsaanka iyo wanaagga iyo weji furnaanta iyo kelmadda wanaagsan iyo afyo addin mid walba inaad wanaag u samayso taa fadliga kaga raadi culammadu waxay yidhaahdeen hadduu jihaadkii tacayuno farducayn noqdo xaalkaa waxay noqonaysaa laba farducayn baa iscaariday xaalkaa lama odhanayo labada waalid ka idan qaada la odhan maayo laakiin hadduu fardu kifaaye yaho siduu asalka ku yahay uu yahay jihaadku ilaa asal ahaan waa fardu kifaaya xaaladaha qaar buu tacayunaa si caaride si soo dariday xaalaadka uu fardu kifaayada yahay waxaa la odhanayaa ka idan qaado labada waalid inaad jihaadka u baxdo hadday kuu idmaano ku fasaxaan raac haddii kalena ka hadh laakiin hadduu tacayuno fardu cayn noqdo la odhan maayo labada waalid ka idan qaado la odhan maayo laba fardu cayn baa iscaariday mar haddii laba fardu cayn ay iscaarideen oo midna maslaxadiisu caammo tahay midna maslaxadiisu khaaso tahay farducaynka maslaxadiisu caammada tahay baa laga hormarinayaa farducaynka maslaxadiisu ay khaaska tahay cabdullahi mascuud wuxuu yidhi sidaasaa nebigu ii sheegay sala allahu alayh wasalam oo iga warramay marka maan sii weyddiinoo ma odhan maxaa ku sii xigee haddaan ka ziyaado dalbi lahay oo sii weyddiin lahaa isna waa ii kordhin lahaa waa ii siyaadin lahaa waliba riwaayo kale waxay sheegaysaa oo muslim saxiixa ku soo wariyey famaa taraktu an astasiidahu ilaa ircaa'an calayh isagamana dayn inaan ka ziyaado dalbo tudhisaan u tudhayo aan isaga u tudhayo nebiga mooyaane wax kale markaa ugama tegin markaa salaaddu waxay leedahay waqti ayay leedahay ina asalaata kaanat cala almu'miniina kitaaban mawquuta can caa'ishata radia allaahu canha qaalat bukhaari iyo muslim waxay ka soo wariyeen caaisha ilaahay raalliha ka noqdee qaalat inay tidhi laqad kaana rasuulu ulahi sala allahu alayh wasalam wuxuu ahaan jiray rasuulki ilaahay sala allahu alayh wasalam yusalli alfajra mid tukada salaadda subax fayashhadu macahu nisaaءu min almu'minaati mutalaficaatin bimuruutihin fayashhadu macahu waxaa nebiga sala allahu alayh wasalam la xaadiri jiray oo kala qaybgeli jiray salaaddaas subax nisaa'un dumar min almu'minaati mu'minaadka ka mida dumarkaasoo mutalaficaatin waxay kala qaybgeli jireen salaadda xaal mutalaficaatin nisaa' baa laga xaalaynayaa waayo nakiradu takhsiis bay qaadatay nakiraduna hadday takhsiis qaadato waa la xaalayn karaa yacni xaal waa ka iman karaa nakiradu hadday takhsiis qaadato xaal waa ka iman karaa dumarkaasi xaalay ahaadeen mutaraficaatin qaar isku duuduubo isku maray ama isku daboolay bimuruudihinna maryahoodii isku daboolay summa yarjicna intaa dabadeed waa noqonayeen dumarku ilaa buyuutihinna guryahooda ayay noqonayeen waxay noqonayaan maa yacrifuhunna axadun min alkhalas xaal aanu garanayn cidnaba ayna garanayn min alkhalasi madmadowga ama himsehimsaha jira daraaddeed ayaanu ruuxnaba garanaynin waxaa loo jeedaa ashkhaastoodu ma heblaa mise waa heble yadaan la kala garanaynin ayay noqon jireen oo guryahooda ku laabmi jireen bukhaari iyo muslim baa xadiiska soo wariyey qaala wuxuu yidhi almuruutu waa jamcu mirtine aksiyatun waa dhar weeye mucallamatun calaamada leh diillimay leedahay waa dhar diillimo leh wa takuunu min khazin nooca khasiga la yidhaahda ka samaysan wa takuunu min suufin suuf inay ka samaysnaataana waa dhacdaa suufka waxaa looga jeedaa yacni dhogortii ayaa looga jeedaa khaziguna wuxuu ahaa nooc kaleoo laga sameeyo dharka laga sameeyo qaarkood waxay yidhaahdeen khasiga waxa weeye nooc xariira ku sugan wa mutalaficaat mutalaficaat multaxifaatun waa qaar isku duuduubo isku maray talafucu iyo iltifaacu waa isku marista laysku duuduuboo marada laysku qariyo wa mutalaficaatun wa multaxifaatun multaxifaat labada mid walba waxay la macno tahay multaxifaat waa isku mareenoo waa isku qariyeen waalghalasu ghalasku ikhtilaadu diyaa'i subxi bidulmati alleyl subaxa iftiinkiisu inuu ku eh, khaldamo weeye oo dhex galo bidulmati alleyl madowga habeenkii u madow yahay xadiidka waxaa laga qaadanayaa oo masaa'isha laga faa'iidaysanayo ka mida in salaadda jamaaco lagu tukado wa khaasatan salaadda subax jamaceeda in lagu dadaalo waxaa kaloo laga qaadanayaa dumarku masaajidda inay yimaadaan oo salaadda jamaca ay la tukadaan ragga inay bannaantoo u furan tahay oo mid u bannaan ay tahay laakiin haddana maca daalik dumarka waxaa u khayr badan guryaha inay ku tukadaan laa tamnacuu imaa allahi masaajid allah wa buyuutuhunna khayrun lahun nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi ha u diidina dumarka addoommada ilaahay ah masaajidda ilaahay ha u diidina guryahooda inay ku tukadaan baana u khayr badan baa nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam waxaa kaloo laga qaadanayaa xadiiska salaaddii subax iyadoo madow jiro inay dumarkii soo bixi jireen masjidkana sidaa ku iman jireen nebigana la tukan jireen sala allahu alayh wasalam waxaa kaloo laga qaadanayaa salaadda subax wakhti himse himse ah oo aan indhuhu si fiican wejiyada u garanayn oo u arkaynin in salaadda laga bixi jiray taana waxaa laga qaadanayaa wakhtiga ugu horraysa ee salaaddu soo gasho salaadda subax in nebigu sala allahu alayh wasalam tukan jiray xadiis kale haddaba soo arooroo sheegayaa asfiruu bilfajri fainahu acdamu liljri ama asfiruu bisubxi fainahu acdamu liujuurikum salaadda subax caddeeya inaad salaadda subax caddaysaan oo caddaan ku tukataan ama caddaan kaga baxdaan baa idiin khayr badan culammadu waxay yidhaahdeen laba weji baa haddaba lagu fasiraya xadiiskaas xadiiskaas isagu saxiixyada kuma soo arooreen tirmidi wakhayruhu baa soo wariyey culamada qaarkoodna waa quweeyeen tirmidina wuxuu ka mid yahay qolyaha saxiixiyey marka jumhuuru ahlicilmi waxay qabaan salaadda iyadoo arladu iftiin caadiya aynay wada noqonin ee weli madowgii wax ka baaqi yihiin in salaadda laga baxaa inay afdal tahay attahliisu afdal culamada qaarkood waxay dooneen inay jamciyaanoo waxay yidhaahdeen waa in salaaddii qiraa'ada la dheereeyo oo marka la dheereeyo goorta la gelayo hore waa himse himsehimse waa goor madow ah waagise dillaacay goortase laga baxayaa waa goor arladu ay iftiin tahay oo waadix tahay sidaasay culammada qaarkood ku jamciyeen oo qiraa'ada ayaa la dheeraynayaa laakiin goor horaa la gelayaa laakiin taa waxaa ka hor imanaysaa xadiisku muxuu sheegayaa suma yarjicna ilaa buyuutihinna maa yacrifuunna axadun min alkhalas haddii qiraa'ada la dheereeyo goor iftiina laga baxay oo wejiyada si fiican loo wada arkayo dee lama yidhaahdeen maa yacrifuunna axadun min alkhalas sidaa iyagoo ah bay laabanayaan lama yidhahdeen saas aawadee culamada qaarkood waxay yidhahdeen xadiiskaasi waa mu'awal oo xadiiskan baa lagu awilayaa oo muraadka asfiruu looga jeedaa waxay tahay hubsada oo xaqiiqsada waagii inuu dilaacay shaki a ka shakisan tihiin waagii oo dilaacay ha ku gelina salaadda ama aa malamalaynaysaan idinkoo yaqiinsaday waagii inuu dillaacay markaa salaadda gala muraadka looga jeedaa saas weeye fa innahu acdamu liujuurikumna waxaa looga jeedaa ismu tafdiili huna laysa calaa baabih ismu tafdiilku baabkiisii halkan maaha oo acdamu waxaa laga tilmaamayaa ajar weyn baa ka helaysaan laakiin sidan baa idin ajar badan oo sida kalena ajar waa ka helaysaan haddaa yeeli weydaan muraadku maaha waayo salaadda wakhtigeedii haddii laga hor dhaco dee ajar laga heli maayo bacdu ahlicilmi waxay ka daliishadeen xadiidkan sida sheikhulalbani kitaabkiisa jilbaabu lmar'ati almuslima in dumarku wejiyada inay faydaan inay jaa'is too bannaan tahay walow asturaadda la asturaya wejiga oo dumarku ay qarinayaan sunnaba ha ahaato afdal ha ahaatee sida laakiin jaa'iska ahi waxay noqonaysaa inay bannaantahy waayo ruux marka la garanaayo haaliban xaggee laga gartaa dee wejigaa ugu badan waa dhacdaa dadka qaarkood in lagu garto dee waxa weeye dherarkooda ama gaabnidooda ama buuraantooda ama dhuubnaantooda siyaalo ama socodkooda waa dhacdaa lakiin wuxuu uhi min xaysu alghaalib dee xagga wejigaa u badan riwaayo wejiyada sheegaysana uu soo arooriyey can jaabir bni cabdilaahi radia allahu canhuma qaala kana nabiyu sala allahu aleyh wasalam yusali aduhra bilhaajira bukhaari iyo muslim waxay ka soo wariyeen jaabir ibni cabdillaah ilaahay raalliha ka noqda isagii aabbihiibe qaala inuu yidhi kaana nabiyu sala allahu alayh wasalam nebigu wuxuu ahaan jiray yusallii mid tukada adduhra salaadda duhur bilhaajirati wakhtigay gadiidka tahay oo kulushahay ayuu tukan jiray haajiradu waa maxay waa wakhtiga markaa ay kulka tahay ee gadiidka tahaye arlada laga cararayo bimacnaa bacadka laga cararayo iyo raranka oo markay kul noqoto dee hadh baa loo cararaya saasaa haajiro loo yidhi waalcasra casarkana waa tukan jiray waashamsu naqiya waalxaal alshamsu qorraxdu naqiyatun ay saafi tahay buu tukan jiray oo aynay casuus yeelan casarkii markuu gaabto qorraxdu waxay yeelataa casuus bay yeelataa ilaa ay ka dhacayso marka dambe laakiin marka hore waa ka madhantahay casuustaa waa ka madhantaho way caddahay marka iyadoo qorraxda ay saafi too caddahay buu tukan jiray nebigu sala allahu alayh wasalam salaadda casar bimacnaa casar dheer buu tukan jiray waalmaqriba nebigu sala allahu alayh wasalam waa tukan jiray maqhribka idaa wajabat markay qoraxdu dhacdo wujuubka waa dhicitaanka fa wajabat junuubuha fakuluu minha ay saqatat qoraxdu markay dhacdo ayuu tukan jiray maqhribkana waalcishaa salaadda cishana waa tukan jiray axyaanan wa axyaanan wakhtiyana wuxuu tukan jiray wakhtigaa hore wakhtiyana wuxuu tukan jiray wakhtiga dambe yacnii marba xaalba sibuu ka dhigi jiray axyaanan wa axyaanan markuu yidhi ayuu sii fasiray wa ijmaalun uma tafsiilun markii hore waa la duuduubay oo waa la ijmaaliyey markii dambena waa la tafsiiliyo waa la caddeeyey idaa ra'aahum ijtamacuu cajal markuu nebigu arko sala allahu alayh wasalam inay soo urureen waa deddejin jiray oo goor hore ayuu tukan jiray wa idaa ra'aahum abta'uu akhar hadduu arko inay eh, dib u dhaceenna akhara salaaddii dib buu dhigi jiray wa subxa subaxana kaana nabiyu sala allahu alayh wasalam wuxuu tukan jiray markaa nebigu sala allahu alayh wasalam subaxa yusalliiha bikhalas madow yaday tahay oo hiimse hiimse tahay oo ayna iftiin ahayn ee madowga iyo caddaantu isku dhafan tahay oo isku dhex jirto ayuu salaadda subaxana tukan jiray bukhaari iyo muslim baa xadiiska soo wariyey alhaajirana hiya shiddat alxarri waa kulka daran bacda azawaali ee qorraxdu samada bartankeeda markay ka iilato xaggay u dhacayso u iilato jiraya ayaa waxaa la yidhaahdaa haajira ayaa la yidhaahdaa xadiidkani wuxuu ku tusinayaa salaadaha wakhtiguu nebigu sala allahu alayh wasalam tukan jiray markaa salaadda duhur wuxuu tukan jiray yaday gadiid tahay buu tukan jiray wakhtiga duhurkuna wuxuu soo galaa markay qoraxdu samada bartankeeda uga iilato xaggay u dhacayso haddaba waxa isweyddiin leh maxaa lagu kala garanayaa inuu zawaalkii dhacay iyo inaanu dhicin calaa kulli xaal waa iska khulaasaynaynaa laakiin sida daqiiqa marka loo sheegaayo waxaa la odhanayaa harka waxaa laga eegayaa ziyaadada iyo nuqsaanta shaygaasi hadduu quman yaho sidaa u toosan yahay iminka masjidka aynu ku jiraa labada geesood midna walba gidaarku waa toosan yihin haddaad istidhaahdo zawaalkii ma dhacay mise ma dhicin waa inaad xaggan istaagtaa aad eegtaa gidaarka qorraxdu xaggaa ma ka soo qabatay mise hadh baa weli ku sugan mar haddii gidaarku siman yahayoo wax ka soo baxsan gidaarka aanu jirin qoraxdu markay xaggan ka qabato gidaarka oo sidaa qoraxdu u qabato bacadku qabto xagganna hadh baa ka soo degaya ama baalmar ha noqoto ama yaynay noqon labadaa geesood markaad xaggaana iska taagto xaggaana iska taagto markaad aragto xaggan inaan markaa weli wax hada oo fiiqa sare xataa ku soo degay aanu jirin ee bacad keliya wada hayo xagganna weli hadhayo labada gidaara caynkaasa waxay noqonaysaa zawaalkii ma dhicin duhurna joogo taasi waa mid waa calaamad calaamad labaad oo calaamadda fuqahadu sheegaan kutubulfiqhina ay ku dawineen min jamiici almadaahib oo waxay tahay in laga eegayo ziyaadada iyo nuqsaanta shaygii toosnaaya sidaa u yaallay caagaddaana ha ahaadee qori ha ahaado xabbad taajuura ha ahaado qof ha ahaado wuxuu doona ha noqdo marka lays yidhaahdo wakhtigii qorraxdu waa dhowdahay zawaalku oo ama waa dhacay ama ma dhicin laysku hayo maxaa la samaynayaa shaygiioo sidaa u taaganunba harhkaa calaamadinaya mar walba xariijin baa harhka loo yeelaya ya waxa yidhi hadday meesha xataa ka dhisan yihiin harhkaa calaamad baa loo samaynaya ama xabbad saajuuri taalo harhkii marka waxa marna calaamaddii dib uga noqonayaayo meeshii aad calaamadisay bacad bay soo baxaysaa markaasa hadana si calaamadinaysa si calaamadinaysa saaad u calaamadinaysa marka dambe waxaad gaadhaysaa inay marka harkii soo noqdo calaamaddaadii ka soo tallaabo waxaad garatay marka inuu zawaal ka dhacay taa ma fahanteen waa anfacu calaama waayo mar kasta laba gidaaroo toosan oo gidaarada masjidka la mid oo qiblada u jeeda mar walba waxaa laga yaaba inaad helin masaajidda qaar baa laga yaaba geesaha qaar wax kaga qabsan yihiin laakiin shayga sidaa u taagan harhkiisuunbaad waxaad samaynaysaa inaad calaamadiso wuxuu doona ha noqdo hadduu doono haba qallooc ayaanu toosnaanba harkii calaamad baad u yeeshay dib buu markaa uga noqdo bacadkii waa sii socdaa waad calaamadinaysaa sidaas saa ugu waddo ayaa marka dambe harkii wuxuu iska taagayaa nuqsaantuu nuqsaamayey muxuu bilaabayaa koror uu kordho calaamadaada ka soo tallaabo markaad aragto inuu markaa kordhay oo xariijintaadii ka soo tallaabay macnaheedu waxay tahay zawaalkii waa dhacay yacni istiwaaguna waa wakhti yar qorraxdu intay samada bartankeeda ku beegan tahay wakhti aad u yar weeyi waxay yidhahdeen waa aqallu laxda waa aqallu laxda yidhahdeen marka saas aawoodee isla markuu dhacayba oo calaamaddii ay waadix saa ku noqotay waxay noqonaysaa wakhtigii duhurka waa soo gala taa ma fahamteen maa filaya waa fahamteen sooma ya ha geestu doonaba ha ahaado qoraxdusoo wakhti uun zawaalku inuu dhow yahay sooma arkid calaamadii un adigu saad calaamaddaa ugu waddo intuu nuqsaamayo zawaal ma dhicin ma garatay markuu ziyaado bilaabo khalaas waa dhacay zawaalkii hadday qumaati taho markaa samada bartankeeda ay toos u marayso qorraxduna dee shaygu waxaweye hadhkii waa baabba'aya marka hore oo shayga guntiisu ku baaba'aya dee caagaddaa sidaa loo dhigo caagadda hadh ka baalleeya geesnaba laga heli maayo waa markayna baalmar ahayn kadib waxa bilaabmaya geesta kale markaa inuu ziyaado geesta marka waxa weeye ay ka soo baxday markii hore inuu u baxo isagoo kordhaya inaad aragto wax hadhi markii hore xaggan kama xigin markii dambe har ka xigayaad arkaysaa oo soo bilaabmaya waa fahantay ma filan waayahay casarka wakhtigiisa wuxuu tukan jiray nebigu sala allahu alayh wasalam iyadoo qoraxdu saafi tahay oo ayna wax casuusa lahayn ayuu tukan jireen axaadiista qaarkood baa waxay ku sii qaydaysaa shay walba markuu harkiisu la ekaado in wakhtiga casarku yahay shay walba markuu harhkiisu la ekaado marka la leeyahay waxaa looga jeedaa maa siwaa dilli zawaal aw dilli listiwaa harhkii istiwaaga ama harhkii zawaalka hadh ka dheeraada oo jooggiisa shayga gaadhayaa oo dherar la egi waa inuu jiraa oo hadh ahay markaasaa wakhtigii casarku soo gala masalan qorraxdu markay baalmar tahay hadh doora ayaa wuxuu kaa maraya ama xagga koonfureed ama xagga waqooyi marka lagu yidhaha shay waliba waa inuu harkiisu la ekaadaa intaa waad ka jaraysaa intaas iyadu asalkii weeye har ka dheeraada dillu istiwaa ama dillu azawaal har ka dheeraada oo shayga jooggiisa ah waa in la helaa taana waxaa lagu heli karaa marka hore waxaa la dabdinayaa dillul istiwaagu intuu ahaa yaa qorraxdu samada bartankeeda markay taagnayd har intee la eg baa shaygani lahaa taasaa la calaamadinaya iyadoo calaamaddaasi kuu taallo aad ku ogaato sidii kugu taallo ayaa hadhow wakhtiga casarka doonaysa inaad qiyaasto shaygii baa daad marka waxaa weeye eegaysaa inta uu yahay ama beeg saar ama markaysa markaa wax yacanii ku qiyaas dabeedna kan kalena saar intii waxa weeye oo ka dheeraadina ha la socoto khalaas waxay noqonaysaa wakhtiga casarku waa soo gala shay walba waa inuu harkiisu la ekaadaa maca dilli listiwaa hadhkii istiwaaguna waa inuu la jiraa oo qadarkaasna laga jaraa qadarka hadh kaloo ka dheeraado shayga markaa jooggiisa ah waa in la helaa markaasuu wakhtiga casarku soo gala taa ma la fahmay fahimtum waayah wakhtiga maqhribku waa iska waadix waa markay qoraxdu dhacdo laakiin in la dibdhiga ma aha oo la sugo intay xidiguhu soo baxayaan ee markay dhacdo ee la hubsado qorraxda inay dhacdayba arrinkaa la taxaquqay waxay noqonaysaa in salaadii maqhrib la addimo dabeedna la tukado cishaha hadduu markaa nebigu arko sala allahu aleyh wasalam iyagoo soo ururay oo jamcu badan yahayna hore u tukan jiray hadduu arko markaa inay dib dhaceenna waa dib dhigi jiray marka waxa weeye marba sibuu samayn jiray cishaha subaxana iyaday madmadow weli tahay ayuu tukan jiray can abilminhaali sayaar ibni salaamata qaala dakhaltu ana wa abii cala abi barzata alaslamiy bukhaariyo muslim waxay ka soo wariyeen abilminhaal sayaar ibni salaamah inuu yidhi waxaan u galay aniga iyo aabbahay aan u gallay saxaabigii la odhan jiray abu barzat alaslami la odhan jiray ayaan u gallay fa qaala lahu abii markaasuu wuxuu ku yidhi aabbahay waa salaame e xadinaa kayfa kaana rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam yusalli almaktuuba nooga warran siduu rasuulku sala allahu alayh wasalam salaadda faralka ah uu tukan jiray fa qaala wuxuu idhi kaana yusalli alhajiira wuxuu idhi wuxuu tukan jiray alhajiira wakhtiga markaa kulul buu tukan jiray gadiidka ah ee dhulka markaa raranka ah ama bacadka ah laga cararo harka loo cararo wahiya alatii tadcuunaha aluulaa waana taa ku magacowdaan aluulaa salaadda hore a ku magacowdaan salaadda koowaad salaadaha faralkaa salaadda ugu horraysa waa salaatu duhri waxaa ku magacowdaan alsalaata aluulaa yacni salaadda duhur wakhtigaas u tukan jiray tadcuunaha waxaa looga jeedaa tusammuunaha dacatnii akhaaha ummu camrin walam akun akhaaha walam ardac laha bilibaani dacatnii akhaaha bacdamaa kaana baynana min alamri ma laa yasnacu alakhawaani dacatnii bimacnaa sammatnii ayaa macnuhu dhacaya oo ay igu magacawdan marka tadcuunaha ay tusammuunaha a ku magacawdaan aluulaa alsalaata aluulaa salaadda koowaad a ku magacawdaan ama salaadda hore waa salaaddii duhur xiina tadxadu shamsu goortay qorraxdu zuusho markaasuu tukan jiray waxay ka suulaysaa oo ka iilanaysaa bartanka ayay ka iilanaysaa wa yusalli alcasra casarka ayuu nebigu sala allahu alayh wasalam tukan jiray suma yarjicu deedna waa noqon jiray axadunaa midkayo ilaa raxlihi yacnii gurigiisa ayuu ku noqon jiray fii aqsa almadiina xaaluu ku sugan yahay madiine meeshu ugu fog ku sugan yahay ayuu ku noqon jiray waashamsu xaya wuxuu ku noqon jiray walxaal alshamsu qoraxdu xayatun ay nooshahay ay nooshahay waxaa looga jeedaa ay saafi tahay oo kulushahay waxaa laga soo qaadayaa yacni safaaga ay saafiga tahay iyo kulka ay kulushahay inay bimanzilati xayaati laha ay ka dhigan tahay sidii wax nool marka iftiinkeeda iyo nuurkeeda iyo kulkeedu wuu xoog leeyey wa nasiitu waa ilaawey buuhi maa qaala fi lmaqhribi maqhribka wuxuu ka yidhi waa ilaawey wa kaana yastaxibu wuxuu ahaan jiray buuhi nebigu sala allahu alayh wasalam yastaxibu mid jeclaystaa an yu'ahira min alcishaa'i cishaha inuu dibdhigo allatii cishahaasoo tadcuunaha aa ku magacowdaan alcatama aa ku magacowdaan salaadda cishe marka alcatama waxaa looga jeedaa salaadda cishe ayaa looga jeeda catamana waxa weeye waa cawayska weeye marka catama waxay u odhan jireen geelaa dee loo cawayn jiray fiidkii markaasaa wakhtigii fiidka catama lagu magacaabay marka waa salaadda catama ku magacowdaan buuri oo wuxuu sidaa u yidhi wuxuu sidaa u yidhi salaadda maqhrib iyo salaadda cishaba cishaa'ayn baa la yidhaahdaayoo labadaba cisho in laga cabiro waa dhacdaa oo cishaa'ul uulaa iyo cishaa'ul aakhira laga dhigo cishihii hore iyo cishaha dambe oo maqhribkii lagu magacaabo cishaha hore markaasu wuxuu doonayaa inuu caddeeyo ta loo jeedaa inay tahay cishaa'u alaakhira alcatama inay tahay wa kaana wuxuu ahaan jiray nebigu sala allahu alayh wasalam yakrahu nawma qablaha hurdada mid karaahiyaystaa salaadda cishe ka hor la seexdo waa kahan jiro waa karaahiyaysan jiray waalxadiisa bacdaha wuxuu kaloo nebigu sala allahu alayh wasalam karaahiyaysan jiray sheekada la sheekeeyo cishaha dabadii nabigu sala allahu alayh wasalam waa karaahiyaysan jiray wa kaana yanfatilu min salaati alghadaati wa kaana wuxuu ahaan jiray nebigu sala allahu alayh wasalam yanfatilu mid waxa weeye laabto ayuu ahaan jiray min salaati alghadaati yanfatilu bimacnaa yansarifu min salaati alghadaati salaadda subax wuxuu ka laaban jiray xiina yacrifu arajulu jaliisahu marka uu garto alrajulu ninku jaliisahu kala fadhiya uu garto wa kaana yaqra'u fiiha bisittiina ila almi'a wuxuu ku akhrin jiray lixdan aayadood ilaa boqol aayadood ayuu salaadda subax ku akhrin jira oo ku tukan jiray markaa salaadda subax waxay ahayd salaada uu nebigu sala allahu alayh wasalam ugu dheeraynta badnaa ayay ahayd wa qur'aana alfajri baana lagu itlaaqay qiraa'ada la dheeranaya daraaddeed baa loogu magacaabay marka waxaa ku sugan salaadda subax in la dheereeya fadli inuu ku jiro sunnadii nebiga sala allahu alayh wasalam ay tahay waxaa kaloo ku sugan oo laga qaadanayaa inay karaahiye tahay salaadda cisho ka hor in la seexdo waxaa kaloo laga qaadanayaa salaadda cisho debadii in waxaweeye la sheekeeyo oo sheeke lagu soo jeedo inay iyaduna karaahiyo tahay baa laga qaadanaya saas aawadeed dadka qaarkood waxyaalahay ku soo jeedaan aan cibaado iyo cilmi toonna ahayn ay ku mashquulsan yihiin inay wax iska daawanayaan waxay noqonaysaa fii macna alxadiis bacdaha yacnii sheekadii ka dambaysay cishaha oo kale ayay markaa la mid tahay waxaana dhici karta salaaddii subax inay ka tagto ama jamacii salaadda subax inuu ka tago ayaa markaa dhici karta marka sida afdalkii waa inay hore u seexdaan si ay hore ugu baraarugaan salaadda subaxna ay jamaca inay uga habsaamin ay u yimaadaan salaadda subaxna waa salaad markaa fadli badan oo marka ay muhim tahay in markaa lagu dadaalo oo salaadda subax iyo salaadda casar sha'ni gaaray leeyihin iyo fadiilo khaas ah man salla albardayni dakhala aljanna bardaynka kii tukadaa jannaduu gelayaabaa baa nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam waa salaadda subax iyo salaadda casar waa laba wakhti oo weliba markaa lana seexdo wuxuu kaloo nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam fain istatactum an laa tuglabuu calaa salaatin qabla tuluuci ashamsi wa salaatin qabla guruubiha fafcaluu haddaad kari kartaan inaan laydinkaga haalib noqon oo shaytaan idinkaga haalib noqon laba salaadood salaad qorraxdhaca ka horraysa iyo salaad qorax soo baxa ka horraysa inaan laydinkaga qaalib noqon oo laydinkaga gacan sarrayn haddaa awoodi kartaan oo idinku ku dadaali kartaan ku dadaaloo sameeya bimacnaa haddaad samaysaan fadli badan baa ku helaysaan fadligana waxaa ka mid ah xadiisku wuxuu ka mid ahaa axaadiisii ka warramaysay ru'yada ilaahay la arkaayo marka dadka labadaa sala oo si gaara ugu sii dadaalaa nasiib badan inay ku yeelanayaan aragga ilaahay ay arkayaan ayaa laga qaadanaya xadiis kale wuxuu sheegayaa low yaclamuuna maa fi alcatamati waalfajri oo isagu salaadda cishe iyo salaadda subax ayuu marka isku daray bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen in salaadda cishe catama lagu magacaaba waa karaahiyo oo xadiis baa ku soo arooray muslim saxiixa ku soo wariyey laa yakhlibannakum alacraabu cala ismi salaatikum reer miyigu yayna idinkaga qaalib noqon oo idinkaga gacan sarrayn magaca salaaddiinna magaca salaaddiinna yayna idinkaga qaalib noqon fa innaha fii kitaabi illahi alcishaa waayo kitaabka ilaahay salaaddu cisha ayay ku taha oo lagu magacaabay iyaguna cawayntii geela ay u cawayn jireen maalitaanka ay maalayaan cawayskii bay ku magacaabeen salaaddii cisha wuxuu sheekhu odhanayaa faa'iida ida kaana alxadiisu makruuhan bacda alcishaa'i wa huwa alkalaamu almubaaxu waalsamaru albarii hadduu markaa yahay sheekada la sheekeeyo cishaha dabadii mid makruuhoo la karaahiyaysanayo isagoo hadal mubaaxoo bannaan ah iyo soo jeed dembi ka madhan iyadoo uu sidaa yahay haddii la karaahiyaystay fa kayfa xaalu man yuxyuuna alleyla fii samaaci alaghaani alkhaliica wa mutaalacati asuxuf wa riwaayaati alfaatinati almaajina bal muxuu xaalkoodu noqonayaa cidda ku noolaynaya habeenkii oo dhan ama haalibkiisii heesa xunxun inay dhegaystaan yaa heeso markaa xishood daran oo xayaagii xishoodkii laga fayday iyo jaraa'id inay taalacdaan iyo eh, inay markaa daawadaan waxyaalo eh, riwaayaadoo wax markaa fitnaynayo xunxun liita iyo kuwa lagu fitneeyey waxyaalaha la daawadee laga khajilee wax khajalgeliya iyo filimmada xunxun iyo ciyaaraha eh, wax laahi ka dhigayo qofka mashquulinaya dikriga ilaahay ka awdaya iyo salaadaba ilaa soo dhowaadka laga gaadhaayo xaalkiisu muxuu noqonaya oo uu imanayo wakhtigii naxariisyadu ay soo degayeen naxariisyadu ay soo degayeen wakhtigaa naxariisyadu soo degayeen bay dabeed seexanayaan kaannahum markaana inay naxariistii ka seexanayaan xalay oo dhanna waxay ku foognaayeen shaqo shaydaan yaa hadhowna salaaddii subax saasay ku dhaafaysaa oo kulka qorraxda mooye wax kalaba toosin maayaan marka kuwaasi waa qaar maxruumiin oo khayrkii laga qadiyey marka awqaadda in laga faa'iidaysto waxa qofka anfacaya uu kaga faa'iidaysto ayaa fiican can caliyin radia allahu canhu ana anabiya sala allahu alayh wasalama qaala yowma alkhandaq mala'a allahu qubuurahum wa buyuutahum naara bukhaari iyo muslim waxay ka soo wariyeen cali radia allahu canhu ilaah ralliha ka noqday ana nabiya sala allahu alayh wasalam nebigu qaala uu yidhi yowma alkhandaq maalintii yowma alaxzaab mala'a allahu qubuurahum wa buyuutahum ilaahay ha ka buuxiyo qubuurahum wa buyuutahum iyo guryahooda naara naar ha ka buuxiyo kamaa shaqaluuna can asalaati alwustaa sida inooga mashquuliyeen salaaddii ee fadliga badnayd xataa haabat ishamsu ilaa qorraxdii ay qarsoontay oo ay dhacday ay salaaddii casar inooga mashquuliyeen ama kamaa la yidhahdo kaafka waxaa laga tilmaamaya tacliil shabbih bikaafin wa biha tacliilu qad yucnaa wasaa'idan litawkiidin warad marka ilaahay ha ka buuxiyo xabaalahooda iyo guryahooda naar ha buuxiyo kamaa shaqaluuna mashquulinta ayna mashquuliyeen daraaddeed can isalaati alwustaa salaaddii dhexdhexaysa ee fadliga badnayd ay naga mashquuliyeen waa salaaddii casar xataa haabat ishamsu ilaa qoraxdii ay dhacday wa fii lafdin limuslim lafdi waxaa ku sugnaaday muslim u sugnaaday shaqaluunaa can isalaati alwustaa salaati alcasri shaqaluunaa waxay naga mashquuliyeen can isalaati alwustaa salaaddii fadliga badnayd salaati alcasri salaaddii casar bay naga mashquuliyeen waa bedel oo nakiro iyo macrifana waa la kala beddelaa tan eh, lafteeda salaati alcasri waxay noqonaysaa macrifa loo idaafeeyo iyada lafteeda waa macrifo marka hadda macrifa waa macrifo laga beddele uma sallaaha intaa dabadeed nebigu sala allahu alayh wasalam waa tukaday salaaddii casar bayna almaghrib waalcishaa ay bayna waqti almaghrib waalcishaa wakhtigii maqhribkii cishaha wakhtigii u dhexeeyey ayuu salaaddii casar tukaday nebigu sala allahu alayh wasalam walahu muslim waxaa u sugnaaday can cabdillaahi bni mascuud isagoo ka warinaya cabdullahi bn mascuud qaala inuu yidhi xabasa almushrikuuna rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam can salaati alcasri mushrikiintu waxay ka xabiseen oo ka xidheen rasuulallaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulkii ilaahay can salaati alcasri salaadda casar xata axmarat ishamsu ilaa qoraxdu ay casaatay aw isfarat ama ay cawlaatay faqaala rasuulu ulahi sala allahu aleyh wasalam wuxu uhi rasuulka ilaahay shaqaluuna can asalaati alwustaa waxay naga mashquuliyeen salaaddii fadliga badnayd salaati alcasri salaadii casar mala'a allaahu ajwaafahum ilaahay ha ka buuxiyo caloolahooda wa qubuurahum iyo xabaalahooda naara naar ha ka buuxiyo aw qaala ama wuxuu uhi xasha allaahu ilaahay ha ka buuxiyo ha ku guro ha ku cabbeeyo xashwigu waa cabbaynta ajwaafahum uurarkooda iyo wa qubuurahum xabaalahooda naara naar ilaahay ha ka buuxiyo gaaladii buu nebigu sala allahu alayh wasalam habaaraya gaaladii salaadda ka mashquulisay oo salaadda ilowsiisay ayuu nebigu sala allahu alayh wasalam habaaraya waxaa dhacday wakhtigii khandaqa waa khaswadii khaswatulaxzaab markay dhacayso waxaa soo duulay gaaladii quraysheed oo gaalo kalena soo gaashaanbuuraysatay oo khatafaan iyo qolyo kale iyo yuhuud iyo waxyaalahay markaa soo gaashaanbuuraysteen yuhuuddii reer madiinena markaysagaa qaarkoodna ballanfurkay ku xambaareen madiine ka agdhoweyd sida banu qurayda marka waxa weeye gaashaanbuuraha intay soo sameeyeen bay soo duuleen iyagoo ciidan fara badan ah waxay is yidhaahdeen madiine intaa gashaan hilfaha ugu soo qaadeenoo maanta aad soo baabi'isan bay markii la ogaaday inay duulaanka soo qaadayaan warkoodaa la helay ayaa nebiga sala allahu alayh wasalam iyo saxaabadiisu waxay sameeyeen madiine geesaha qaarkood waxa kaga xidhan buuro sida looga soo dhacaa dee ay adag tahay halkii bannaanayd ayaa waxay noqotay in markaa god laga qodo hoosna u dheer xagganna u ballaadhan oo faraskuna aanu ka boodi karin aan laguna daadegi karinoo inta lagu daadego marka ciidanku iyagoo yacni markaa ordaya sidaa uga soo bixi karin hoosna waa loo qodaya xagganna waa loo ballaadhinaya difaacana dabadiisa ayaa laga geliyaya godkaas ayay qodayeen waxaana la yidhahdaa taladiisa waxaa lahaa salmaan oo waxau yidhi anugu haddaannu faris nahay haddii qolo laga awood badan yahay lagu soo duulo cid ka awood badani ay ku soo duusho godkaasaannu qodan jirray buui dabeedna difaaca halkaasaannu ku geli jirray sidii baa taladii lagu qaatay sidii baa godkii lagu qoday nebiga sala allahu alayh wasalam iyo saxaabadiisuba saasay u qodayeen iyadoo weliba gaajo daranna ay jirto iyadoo godkii la qodaayaa saxaabadu waxaa ka muuqatay calooshooda inay in badanoo ka mida ah ay ku xidhan tahay dhagax dhagax ugu xidhan yahay caloosh qofka waxa lay marka gaajadu ka badato dee beerku waa ruxmaya taasina waa dhibaysaa si aan taasi u dhibin baa dhagax caloosha lagu xidhi jiray si ruxanka beerka ay uga ilaaliso saxaabadii markay faydeen caloolahoodii oo mid walba dhagax ku xidhan yahay in badanoo ka mid a ayaa nebiguna sala allahu alay wasalam calooshiisii fayday saa laba dhagax baa isaga ku xidhan yaa adduunya maxay qiimo leedahay ya yacnii ciddii markaa khayrka badnayd nebiyadii ilaahay ayaa sidaa ugu gaajooday awliyadii ilaahay baa ku gaajooday yaa maxay qiimo leedahay adduunya markaasaa dad marka adduunyada iska daba ridaya oo aakhiro ku ilaawaya oo waxoodoo dhami waxay ku dhisan yihiin hunguriga ama dhuunigaa maxaad marisaa wuxuu dhuunigaa mariyo mooye wax kala arki maayo laa sharaf buu dhowrayaa walaa diin buu dhowrayaa walaa wax kaluu ilaalinayaa wax alla wuxuu dhowrayo xurmaynayo ilaalinaya ma jirto wallahu lmustacaan marka godkaa siday u qodayeen nebiga sala allahu alayh wasalam iyo saxaabadiisu ayaa salaaddii casar nebiga iyo saxaabadiisu may tukan nebiga markii dambe waxa u yimi cumar bnu khadaab markaasuu gaaladii eh, caayey markaasuu yidhi salaaddii casar ma tukan markaasaa nebiguna yidhi sala allahu alay wasalam ma tukan uuna habaaray gaaladii markaasay weysaysteen markaasay deedna tukadeen wakhtigaasna waa wakhti qorraxdii dhacday intay markaa weysaysteen baa nebiga sala allahu alayh wasalam iyo saxaabadiisu casarkii tukadeen kadibna maqhribkii bay deedna tukadeen marka jumhuurka culammadu waxay qabaan waxay leeyihiin arrinkaasi wuxuu u dhacay nisyaan ilowshii u dhacay daa'ifo yar oo culammada ka mida ah waxay leeyihiin maye limaslaxati aljihaad baa loo ta'khiiriyey salaadoo loo dibdhigay oo acdaarta salaadda wakhtigeeda laga dibdhigi karo waxaa ka mida bay yidhaahdeen yacnii cuduruljihaad laakiin sidaa culammadu uma badna jumhuurka culammadu sida horay mareen nisyaan baa arrinkaasi ku dhacay xadiidkuna wuxuu sheegayaa man naama can salaatin aw nasiyaha falyusalliha ida dakaraha laa kafaarata laha ila dak kii salaad inlaawo ama ka seexdaa markuu xasuusto ha tukado kafaaro inuu marka uu xasuusto tukado aan ahayn ma laha sidaasuu nebigu sala allahu alay wasallam marka u tukaday waxaa laga qaadanayaa oo xadiidka laga deliishanayaa in nebigu sala allahu alayh wasalam gaalada habaaray aw naar ku habaaray waayo kufrigii waxay ku darsadeen tacaddi kale oo ziyaado ah oo nebigiiyo saxaabadiisaba dhibayaan faralkii ilaahay iyo salaaddii ilaahayna ay ka mashquuliyeenoo ilowsiiyeen waxaa kaloo xadiiska laga deliishanayaa salaatu alwustaa inay tahay salaatu alcasri xaafiduu cala alsalawaati waasalaati alwustaa waquumuu quumuu lilaahi qaanitiin salaatulwustaa salaadaha ilaaliyaa la yidhi salaadahoo dhan lwustana gaar u ilaaliya ya waa takhsiisun bacda tacmiim ama min baabi catfi alkhaasi cala alcaam shay ga'araa lagu cadfayaa shay guud ragow kacoo hebelow sii kac maxay noqonaysaa raggii miya laga saaray maya waxawe waa la sii fadila kaannahu fadliga uu leeyahay jinsi kale oo yacni ka duwan inuu yahay oo kale oo ka sii mudan kaannahu inuu yahay isagoo haddana ragga ka mida marka xaafidu cala asalawaati wasalaati alwusta waxaa loo jeedaa si khaasana u sii ilaaliya salaadda salaatulwustaa salaatulwustaa culammadu waa isku khilaafeen toddoba iyo toban qowl baa la soo arooriyey shanta salaadood salaad kastoo ka mida waa lagu sheegay haddama aragtaa qaar waxa weeye yidhi markaa salaadahoo dhammi salaatulwustaay noqonayaan waa jiraan qaar waxa weeye markaa laba isku daray waa jiraan qaar mid ahaan ku sheegay waa jiraan markaa salaatulwusta aqwaal badan baa ku sugan laakiin xadiisku muxuu ku cad yahay inay salaadda casar tahay shaqaluuna can asalaati alwustaa salaati alcasri ya waxa weeye labada xadiisba waxay sheegayaan inay salaatulwustaa salaadda casar tahay saasay sheegayaan halkaa waxaa laga qaadanaya aad ka fahmaysaa khilaafka mas'ale laysku khilaafo in mid wal oo aqwaashaa ka mid inaanu sax ahayn waayo xadiiskii nebigaoo sheegaaya salaadul usta inay tahay salaatulcasri ayaa la odhanayaa imaam hebel wuxuu yidhi sidan imaam kale wuxuu yidhi sidan imaam kale wuxuu yidhi sidan imaam kale wuxuu yidhi sidan ya laakiin saxdu maxay tahay dee sida nebigu sheegay tahay waxaa kaloo laga qaadanayaa qowl kastoo aqwaasha culamada ka mida mujtahidiinta inaan wada musiib ahayn sidaas aawadeeda ra'yiga odhanaya kullu mujtahid musiib waa khala wa khalatun min qaa'ili mujtahid kasta musiib ma aha waa khata' iyo sawaab ida xakama alxaakimu faijtahada uma asaaba falahu ajraan wa ida xakama faijtahada faahta'a falahu ajrun waxaa kaloo laga qaadanayaa ana alkhilaafa laysa bixujja khilaafku inaanu xujo ahayn alwustaa muraadka looga jeedaa waxa weeye waa alfudla waa tii fadliga badnayd weeye waana loo isticmaalaa wasadka ama awsadka ama wustaaga in laga tilmaamaayo fadliga nooca waa loo isticmaalaa markuu ilaahay uu yidhi ummatan wasatan waxaa loo jeedaa sida marka ay ku fasireen saxaabadii iyo taabiciinta iyo mufasiriintii ka dambeeyeyba ay khiyaaran cuduulan ummatan wasatan muraadka looga jeedaa waa dad khayr badan ee ummadihii baa markaa barhtankoodii ku sugnaydeenoo kala badhna idinka horreeyeen kala badhna idinka dembeeyeen muraadku maaha laakiin ummad khayr badan oo cuduul ah ayaa ahaydeen baa loo jeeda wuxuu sheikhu odhanayaa waxaa laga qaadanayaa xadiiska jawaasu ta'khiiri asalaati can waqtiha licadami tamakuni min adaa'iha salaadda wakhtigeeda in laga dibdhigaa inay bannaan tahay markaan la awoodi karaynin in la guto walacalla hada qabla an tushraca salaatu lkhawf waxaase laga yaabaa inay taasi ahayd intaan la sharciyeyn salaaddii salaatulkhawfka fa innahum umiruu bacda dalika bisalaati rijaalan wa rukbaana waayo waxaa la amray markii dambe inay salaadda tukadaan iyagoo lugahooda ku soconaya iyo iyagoo rakuubba fuushan mid walba fain khiftum farijaalan aw rukbaana walaa siyamaa waqad waqaca cinda axmeda wanisaa'i fii xadiisi abi saciidin ana dalika kaana qabla an yunzila allaahu fii salaati alkhawf fain khiftum farijaalan aw rukbaana ibnu xajar wuxuu odhanayaa waxaa ka horreeya qaadiciyaad wuxuu odhanaya akharaha qasdan nebigu qasdi buu u dibdhigay iyo ogaan buu salaaddii casar u dibdhigay ilaa wakhtigii qorraxdu dhacaysa wa salaatu alkhawfi naasikhatun lihaada marka dibdhiggaa salaadda qasdiga loo dibdhigaayo liajli qitaalna iyo liajli jihaadna markii hore ayay sidaa u bannaanayd laakiin markii dambe waa la nasakho waxaa lagu nasakhay adilada ku soo aroortay salaatulkhawfka ku soo aroortay wa qaala ibnu xajar haada alaqrabu qowlkan baa aqrab ah in arrinkaasi nisyaan aanu u dhicin ee u dhacay qasad laakiin taa macnaheedu maaha haddaynu dibdhigi karraa maaha waayo hadda beddel baynu haysannaa ah in salaatulkhawf la tukado salaatulkhawfna marka cabsidu darantahay iyo markayna darnayn mid walba sida loo tukanayo qur'aanka ilaahay inoogu sheega marka jamac suuragal yaho jamac in lagu tukada ay dhici karto oo ay suurtoobi karto sida loo tukanayo ilaahay wuxuu inoogu sheegay salaatulkhawfka wuxuu inoogu sheegay fii suurati nisa waida kunta fiihim faaqamta lahum asalaata faltaqum taa'ifatu minhum macaka waliya'khuduu aslixatahum alaaya cabsidu hadday aad u darnaatana oo in markaa laysku jamacsadaa aynay dhici karin iyo rukuuc iyo sujuud in lala yimaado aynay suurtoobi karin iyadoo la ordaayo iyo iyadoo la dagaalamayo la tukadana oo cabsidu sidaa u daran tahayna suuratulbaqara ilaahay inoogu sheegay fa in khiftum farijaalan aw rukbaana haddii cabsi daran aad baqataan oo aydaan jamac ku tukan karin rukuucina karin sujuudina karinna idinkoo lugihiinna ku soconaya iyo idinkoo rakuuba fuushanba dagaalkii idinkoo ku jira tukada sidiinna ku tukada oo rukuucdiiyo sujuudi maxaa lagu samaynayaa waa la ishaaraya madaxaa la yaro foorarinaya karri iyo farri iyadoo lagu jiro karaar celin iyo rogaal celin iyo dagaalka sidaa loo wado ayaa dee la akhrinayaa rukuucdiiyo sujuuddiina la ishaaraya la tilmaamaya madaxa la yaro iirinaya marka calaa haada waxay noqonaysaa xukunkaasi inuu mansuuq yahay laakiin markii hore jiray laakiin jumhuurka culammadu waxay mareen inuu nisyaan nebiga uga dhacay oo nebiga iyo saxaabadiisuba ay ilaaween salaadda casar markay xasuusteenna inay tukadeen can cabdulaahi bni cabbaasin radia allaahu canhuma qaala actama anabiyu sala allahu aleyh wasalam bilcishaa wuxuu yidhi cabdulaahi bnu cabbaas actama anabiyu sala allahu aleyh wasalam waa madoobeeyey nebigu sala allahu aleyh wasalam oo madow ayuu geliyey ama cawaysinka ayuu geliyey bilcishaa'i salaaddii cishe dhulku intuu ka madoobaanayo madow noqonayo salaadii cishe ma tukanin markuu madoobaaday dhulkii madoobaadoo madow qariyey markaasuu nebigu sala allahu alay wasalam tukaday salaaddii cishe actamana waxay noqonaysaa hamsadu waa liddukhuul ay dakhala fi lcatama saasaa macnuhu noqonaya saalohe amsa iyo asbaxa dakhala fi alsabax iyo dakhala fi almasaa aymana dakhala fi alyaman marka hamsadu waa liddukhuul ashraka dakhala fi shirk actamana wa dakhala fi alcatama fa kharaja cumaru cumar baa soo baxay oo fa qaala wuxuu yidhi alsalaata yaa rasuula allah yacni salaadda markaa ina tuji rasuulkii ilaahay ow sala allahu alayh wasalam yacni salli bina asalaa raqada annisaa'u wasibyaan wuxuu cumar ku daray way seexdeen dumarkii iyo carruurtii waa seexdeen salaaddii cishe intuu dib dhigay oo wakhti dambe ka dhigay yaa ayaa dee markaa carruurtii iyo dumarkii goor hore seexdeen bimacnaa luloodeen fakharaja nabiyu sala allahu alayh wasalam nebigii baa soo baxay marka hore wuxuu ku jiray guryihiisa guri ka miduu ku jiray wa ra'suu yaqduru maa'an wuxuu soo baxay walxaal ra'suhu madaxiisu yaqduru uu tiftif leeyahay maa'an ay min maa'in biyo uu la tiftif leeyahay ay min maa'in yaquulu wuxuu odhanaya nebigu sala allahu alayh wasalam ama wuxuu soo baxay yaquulu xaaluu odhanayo ama yaqduru maa'an wuxuu madaxiisu tiftiflaa yaquulu xaaluu odhanayo lowlaa an ashuqa calaa ummatii ummaddayda inaan dhibo karaaha aan karaahiyaysanayo ama baqasho aan ka baqanayo haddaynay ahaan lahayn mid jirta lowlaa an ashuqa calaa ummatii aw cala annaasi dadka inaan dhibo baqasho aan ka baqanaya haddaynay ahaan lahayn mid jirta la amartuhum bisalaati haadihi asaaca waxaan amri lahaa salaadda ay tukadaan saacaddan wakhtigani waa wakhti habeenka kale barhkiisa soo dhow yahay oo fiidkii horeoo dhani tegey yani habeenka kale barhkiisii ay ku dhowdahay xadiiska bukhaari iyo muslim baa soo wariyey bimacnaa wuxuu tilmaamayaa dadku inay dhib ku noqotaan ka baqayaayoo arrinkaasi dhibe e inaan dadka dhib uga baqaya haddaynay jiri lahayn waxaan amri lahaa salaadda cisho inay dib dhigaanoo goortanoo kale ay tukadaan goortaa habeenka kale barhkiisu soo dhow yahay oo fiid dambe ay tahay inay tukadaan baan amri lahaa laakiin tudhisaan u tudhayo ayaan u hormarinayaa goor hore u tukanayaa sidaas aawadeed haaliban wuxuu tuujin jiray nebigu sala allahu alayh wasalam salaadda cishee fiidka hore laakiin marmar buu dibdhigi jiray fuqahadu tii bay isku khilaafeenoo culamada qaarkood waxay yidhahdeen waxa afdala ta'khiirka waana sida jumhuurku ku tageen in la dibdhigaa fadli badan saasay markaa yidhahdeen daa'ifo culammada ka midna waxay yidhaahdeen may waxa fadli badan sida nebigu caadatan haalib ahaan uu samayn jiray oo haalibka wuxuu samayn jiray goor hore inuu tujiyo salaadda cishee marka goortaa hore in la tujiyo ayaa afdal ah yacni ficilka nebiga sala allahu alayh wasalam iyadoo la raacayo sidaas iyadaabay markaa yidhahdeen marka waxaa laga qaadanayaa nebiga naxariistiisa iyo siduu ummadda ugu turaayey ayaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa dumarka qaarkood iyo carruurta qaarkood inay salaadda jamaacada nebiga sala allahu alayh wasalam la xaadiri jireen oo la tukan jireen waxaa kaloo laga qaadanayaa cumar inuu saraaxo badnaa ou hadal caddaa yaa saxaabadii kale markii ay aamuseen goor dambana ay noqotay isagu ma aamusine waa u qayliyo waa la hadlay nebiga sala allahu aleyh wasalam buu la hadlay alsalaata yaa rasuula allah halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk